alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu la muxamadi wla ali muxamed altaqliid tacriifu altaqliidu fi lugati wadcu shayi fi lcunuqi maca alixaatati bih taqliid luqada gudaheeda waxaa lagu yidhaahdaa wadcu shayi shay in la dhigo fi lcunuqi qoorta markaa in la dhigo shay in markaa qoorta yani la geliyo maca alixaatati bihi inuu qoorta koobayo lala qabo shay kasta oo qoorta ku wareegsan waxaa lo odhanayaa waa qilaada waa taqliid waa wadcu shayi fi lcunuqi maca alixaadati bi wadalika shay yusama qilaada shaygaana waxaa lagu magacaabaa qilaada wax qoorta la sudhaa lagu magacaabaa waljamcu qalaa'id qilaada jamaceedu waa qalaa'id waqad yustacmalu fi tafwiid اlamri ila اshaqsi waxaa kaloo loo isticmaalaa in arin loo xil saaro ila shaksi shaksi loo xil saaro ruux baa loo xil saaray arrin kaana almra majcuulun fii cunuqihi kalqilaada waxaad mooddaa sida loogu xil saaray in arrinka gebigiisaba qoortiisa la geliyey oo isaga qoorta loo sudhay sida waxyaalaha markaa qoorta la sudho ee qilaadada oo kale inuu arrinkaasi ka dhigan yahy bimacnaa arrinkaasi qoorta kuu suran adigu sidaa doonto ayaad u wadaysaa macnuu saasuu u dhacay siduu baa yidhi waqalliduu amrakum lilaahi darukumu raxba diraaci biamri lxarbi mudalica taladiinna waxaa qoorta u sudhaana u dhiibtaan lilaahi darukumu raxba diraaci mid markaa awood badan oo karti badan oo biamri alxarbi mudalica dagaalkana aqoon u leh marka qallidu waxaa looga jeedaa bimacnaa fawidu macnahaasi waa macnaha luqawiga ah ee taqliid leeyahay wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna taqliidku huwa qabuulu qawli man kii hadalkiisa in la aqbalaa la yidhaahdaa laysa qowluhu xujatan aanu hadalkiisu xujo ahayn cidaan hadalkiisu xujo ahayn baa hadalkiisa la aqbalaya min hayri macrifati daliili iyadoo aan daliilkiisii la garanaynin ayaa la aqbalaya taasaa waxaa la yidhahdaa taqliid ayaa la yidhahdaa fakharaja bilqaydi alawali waxaa ku baxay qaydka koowaad qabuulu qowli الnabiyi salى اllahu aleyh wasalam hadalka nebiga salى اllahu aleyh wasalam in la aqbalo ayaa baxday oo lama odhanaayo hadalka nebiga sala allahu aleyh wasalam aqbalaadda la aqbalaa waa taqliid la odhan maayo bacdu lmuta'ahiriin oo ka cabiray inay taqliid tahay waa jiraan laakiin qowlkaasi jayid maaha qowl fiican ma aha waayo hadalka nebigu sala allahu aleyh wasalam sidiisuu deliil u yahay maadaama uu yahay xujatun binafsihi oo iskii deliil uu u yahay oo nebigu inuu deliil sheego aynay u baahnayn oo isagu deliil yahay dee la odhan maayo hadalkiisa aqbalaadda la aqbalaa waa taqliid la odhan maayo walakhdu bilijmaaci waxaa kaloo baxay ijmaaca qabsashada la qabsaday ee la qaataana iyaduna waa baxday oo taqliid iyaduna noqon mayso waayo ijmaaci waa daliil maadaama adilo loo hayo inuu ijmaacu daliil yahay yacni daliil la'aan baa lagu aqbalay la odhan maayo marka taqliid ma aha shaygii daliil ah aqbalaadda la aqbalay ma aha taqliid fa ina dalika xujatu binafsihi waayo madkuurka la soo sheegay daadu waxay ku dhacaysaa madkuur bay ku dhici waa mid la sheegay ka la sheegayna hoosta wuxuu ka yahay laba shay qawlu nabiy sal allahu aleyh wasalam qabuulu qawli nabiy sal allahu aleyh wasalam walakhdu bilijmac marka labadaba madkuur baa shamlinaya marka ha odhanin laba shay baa ay ku dhacaysaaye daada oo mufrad ahi say labada ugu dhacaysa waxay ugu dhacaysaa madkuur baad ishaarada u celinaysa waad ku tilmaamaysa ka la soo sheegay fa ina dalika madkuurka la soo sheegay oo ah hadalka nebiga sala allahu alay waslam in la aqbalo iyo ijmaaca in la qaato xujatu binafsi xujo wuxuu ahaaday iski buu ahaaday oo midnaba uma baahno deliil kale inuu raaco sidiisuu xujo u yahay maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online taqliidkana tacriifkiisu wuxuu ahaa qabuulu qowli man laysa qowluhu xujatan wa kharaja bilqayd ahaani waxaa ku baxay qaydka labaad waxaa ku baxay qabuulu qawli man laysa xujatan ida bayana adaliila wa adharah kii hadalkiisa in la aqbalo laysa xujatan aan xujo ahayn ama hadalkiisu aanu xujo ahayn ida bayana adaliila wa adharah markuu daliilka caddeeyo uuna muujiyo faina alakhda biاdaliili aladii akhbara bihi la biqowlih waayo qaadashada la qaadanayaa waa daliilkii uu ka warramay baa la qaadanaya la aqbalaya laa biqowlihi hadalkiisii oo mujarad daliil ka aho aan daliilkiisii la garanayn lama qaadan wa yusamaa daalika kaa waxaa lagu magacaabaa haddii cid hadalkooda la aqbalo aanu hadalkooda xujo ahayn laakiin loo aqbalo daliilka ku laran ee la caddeeyo la sheegay itibaacan itibaac baa lagu magacaabaa laa taqliidan taqliid laguma magacaabo waana martaba wusطى itibaacu wa bayna اlijtihaadi waالtaqliid ijtihaadka iyo taqliidka dhexdooda ayay ku sugan tahay oo itibaac baa la yidhahdaa ruuxa markaa taqliidka ku socdaa isagu wuxuu u aqbalayaa u qaadanaya sheikh hebel ama imaam hebel ama madhab heblaayo inay sidaa tidhi bes haddii la yidhaahdo sheikh hebel baa yidhi ugu faaxsan ma odhanaayo muxuu sheikh hebel deliishaday ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla ma qaalat xadaami hadday xadaami tidhaahda buu yidhi fasadiquuha rumeeya faina alqawla ma qaalat xadaami hadalba waa inta xadaami tidhi maxaa lagu dari ya marka taqliidku waa saas wuxuu markaa bes u aqbali inuu hebel ama sheikh hebel ama madhab heblaayo inay saa tidhi ayuu aqbalaya wax daliila isweydiin maayo kaas waxaa la odhanaya waa taqliid khulaasadu waxay tahay taqliidka isilaaxan waxaa lagu tacriifiyey inuu yahay qabuulu qawli man laysa qowluhu xujatan min hayri macrifati daliili cidaan hadalkiisu xujo ahayn oo aanu deliil ahayn ayaa hadalkiisii la aqbalayaa iyadoo aan deliilkiisii la garanayn marka haddii deliilkiisii la garanaayo oo loo aqbalay deliilka daraaddeed taqliid noqon mayso haddii cidda hadalkiisa la aqbalay ay tahay cid hadalkoodu xujo yahay sida hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo kale ma noqonaayo taqliid noqon maayo aqbalaadaas waxay noqonaysaa yani xujadii iyo daliilkii in la raacay noqonaysa man yasuuqu lahu taqliidu waman laa yasuuqu lah kuu taqliidku u bannaan yahay iyo kaanu u bannaanayn baa halkana lagaga hadlayaa oo lagu baxsinaya yasuuqu waa bimacnaa yajuuz uu u bannaan yahay laa yajuuzu ataqliidu limujtahidin addaahu ijtihaaduhu ilى الظن بxukmi laa يجuز التaqliidu taqliid ma banaana لmujتahidin caalim اجتihaaday oo mas'ale ka dadaalay oo nadar iyo istidlaal sameeyey taqliid uma banaana mujtahidkaasoo addaahu اجتihaaduhu ilى الظن bxukmin ijtihaadkiisu uu gaadhsiiyey inuu xukm maleeyo danni haaliba ayuu mas'ale xukunkeed si ku maleeyey aw lam yejtahid amaan ijtihaadin bilficli ficil ahaan aanu ijtihaadin laakinahu mutamakinu min alijtihaad ha yeeshee wuxuu awoodi karaa inuu ijtihaadu awoodi karaa labadaa midna uma bannaana inuu taqliid sameeyo bilficli waxaa looga jeedaa ijtihaadkii ficil ahaan uma samayn yani waxay isticmaalaan culammadu bilficli iyo bilquwa bilquwa marka la yidhaahdo waxaa looga jeedaa shaygii maqduur buu u yaho waa kari karaa laakiin kuma dhaqaaqin yani bilficli ayuu waxaa u sameeyey marka la yidhaahdana waaba ku dhaqaaqo wuu sameeyey marka waxaa laga tilmaamaya ficil ahaan uma ijtihaadin laakiin quwadii waa xaasilo oo wuu awoodi karaa inuu ijtihaado oo waa mutamakinu min alijtihaad marka hadda nafyaa galay bilficli uma ijtihaadin waxaa ka dhalanaysa in bilquwati markaa ijtihaadkii xaasilu yahay bimacnaa maqduur buu yahay saas aawadeed bay ugu caddeeyeen mashaayikhdu laakinahu mutamakinu min alijtihaad wayajuusu lilcaamiyi waa u bannaan yahay ijtihaadku kii caamiga aha buu u bannaan yahay ee aan caalim mujtahida ahayn waliman lam yabluq iyo kaan gaadhin caamigii waxay uga jeedaan waa kii aan cilmiga lahayn ee jaahilka ahaa waliman lam yabluq iyo kii aan gaadhin darajata alijtihaadi darajadii ijtihaadka aan gaadhin fii cilmin aw fii baabin min alcilmi yani cilmiga gudihiisa darajatulijtihaad kuma gaadhin ama baab abwaabta cilmiga ka midaanu darajatulijtihaad aanu gaadhin lianna alqaasira fii fannin kaalcaammi fiihi waayo lianna alqaasira fii fannin ka fanni cilmigiisu ka gaaban yahay oo aqoon badan aanu lahayn kalcaamiyi fiihi wuxuu la mid yahay yani ka caamiga ah buu la mid yahay ka ka jaahilka ah ee aan aqoonta u lahayn ayuu markaa la mid yahay caamina waa min alcumuum cumuum baa laga keenay la min alcama cumuumkuna waxa weeye waa guud ahaanta iyo dadweynaha weeye مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين waxaana markaa kuwa aan cilmiga lahayn cawaamun ama caammatun loogu iطlaaqay sida khaalibka ah dadweynaha yani guud dee cilmi ma leh sidaas aawadeed ayaa loogu iطlaaqay caammo loogu iطlaaqay ee ma aha cama in laga soo ishtiqaaqay min alcama in laga soo ishtiqaaqay ma aha mu'alifiintu raximana allah wa iyaahum waxay halkan kaga warramayaan mas'alada ku saabsan yuu u bannaan yahay taqliidku yaanu se u bannaanayn taqliidku sida la ogsoon yahay cala aliطlaaq uma bannaana cala aliطlaaqna xaaraan uma aha wakhtiyada qaarna waa bannaan yahay wakhtiyada qaarna ma bannaana ama dadka qaarna waa u bannaan yahay dadka qaarna uma bannaana bacd ulculamaa mubaalagay nowcan maa sameeyeen raddu ficil aad mooddo inay tahay oo waxay yidhahdeen taqliidku cidnaba uma bannaana qolyaha markaa sidaa ku tegayna waxaa ka mid ah maxamed ibnu caliy shawkani ayaa ka mida ah qolyaha sidaa ku tegey risaalena wuu ka qoray marka ra'yigaas nowcan ma wuxuu raddu ficil ka yahay taqliidkii dadku ka daba dhaceen lana waajibiyey la yidhi cid ijtihaadi kartaana ma jirto ummaddana dhammaan waxa ku waajiba taqliid dadka qaarkoodna ay ku sii talax tageen taqliidka oo ay yidhaahdeen caalimin la qallituun baa waajiba nusuustiiyo adilada markaysagaa lama raacayo bale markaa qowlulmashaayikh ay ka hormariyeen iyo qowlmadaahib yani adiladii kitaabkiiyo sunnada ay ka hormariyeen kaannahu ruuxa aynay saaraynba inuu deliilka raaco ee madhab heblaayo ama sheikh hebel inuu raacaa inay laasim ku tahay tan noocaasoo markaa aad iyo aad u dhacday guluwi badanna uu ka yimi ayay iyaguna markaa raddu ficil culamada qaarkood ay isu taageen sidaa lidkeeda oo ay yidhaahdeen waxa waajiba in nusuusta la raaco ciduu taqliidku u bannaan yahayna ma jiro sida laakiin saxda ahi waxay tahay taqliidku inuu dadka qaar u bannaan yahay qaarna aanu bannaanayn oo ciddii aan cilmi shareecadii u lahayn dee waxa u furani waa taqliid fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddaydaan garanayn shawkani iyo way dooneen inay ka jawaabaan istidlaalkaas oo waxay yidhaahdeen fas'aluu ahla dikri loogama jeedo qowlkooda iyo ra'yigooda weydiiya waxaa looga jeedaa ilah iyo rasuulkiisu waxay yidhahdeen weydiiya laakiin ra'yigooda weydiiya muraadku maaha laakiin waxa weeye siday jamaahiirta culammadu ay maraan waxay tahay in aayadda laga deliishanayo dadka aan cilmiga lahayni inay culammada wax weydiiyaan culammadu waxay ugu jawaabaanna ay ku camal falaan oo raacaan haddii xataa ruuxii jaahilka uu yidhaahdo ilaah iyo rasuulkiisu maxay sidaa ka yidhaahdeen miduu markaa fahmayo masaa-isha qaarkood maaha marka taqliidkii ka bixi maayo dadka qaarkood ma kala garanayaan maxaa daliila maxaanse daliil ahayn haddii daliilkii loo sheego dadka qaarkood ma fahmayaan marka maadaamay sidaas tahay inuu caalimkii daliil iska sheego aanu fahmaynin ruuxii jaahilka ahaa ee uu u fatwoonayey taqliidkii ka saari mayso taqliidkii ka saari mayso waayo bes ninkan jaahilkii wuxuu cuskaday ra'yigan caalimka uu u sheegay ayuu ictimaaday laakiin miduu deliil ku raacay oo deliilkii uu fahmay oo yani sidan inay raajix tahay uu garanayo ma ah marka khulaasadu waxay tahay taqliidku dadka qaar waa u bannaan yahay oo ciddii aan cilmi lahayn taqliidku waa u bannaan yahay wakadalik ruuxi cilmi wax ka lahaa laakiin darajat lijtihaad aan gaadhin isaga laftiisana taqliidku waa u bannaan yahy caalimkii mas'alo degdegii ku dhacday oo ijtihaad aan ka gaadhsiin karayn wuxuu markaa samaynayaa caalim ka cilmi badan inuu qallito oo taqliidkaas waa u bannaan yahy wakadalika kii ijtihaadka isku dayey ee caalimka ahaa ee waxba u daahiri waayeen waxba u muuqan waayeen isaguna taqliid waa samayn karaa imaam shaafici raximah llah waxaa laga soo raray inuu yidhi masaa'isha qaarkood qultuhu taqliidan licaطaa waxaan sidaa u idhi caطaa qallidaad aan qallidanaayo taabicigii caطaa la odhan jiray marka dee caطaana hadalkiisu xujo maaha marka waxay noqonaysaa inay min baabi taqliid ay tahay sidaa uu markaa sheegayba marka taasi way jiri jirtay laakiin caalimkii darajatul ijtihaad gaadhay ee intuu masale ka ijtihaaday ijtihaadkii xukum ku gaadhay oo xukum u muuqday inuu taqliid u noqdaa mid u bannaan maaha wakadalik hadduu awoodi karaayo inuu ijtihaado oo qudro u leeyahay arrinkuna ku simi karo inuu ka ijtihaado yadana taqliid inuu u noqdaa mid u bannaan ma aha waa inuu ijtihaad markaa la yimaadaa saas aawadeed qowlka tafsiilinaya ayaa wasat ah oo fiican waana sida jamaahiirta culammadu ay ku tageen shaykhulislaam ibnu taymiyana waa sida uu doorto jamaahiiru ahlicilmina ay mareen oo wuxuu odhanayaa taqliidku ma aha marka isagaa mid cala aliطlaaq xaaraan ah mana aha mid cala aliطlaaq bannaan ee waa jaa'izun fi ljumla wax waa ka bannaan yihiin wax mamnuuca aan bannaanayna waa jiraan ashyaada mamnuuca ee taqliidka ka mida waxa weeye e, ashyaada markaa mamnuuca ee taqliidka ka mida waxaa ka mid a ninkii waxa weeye cilmiga aan lahayn ama darajatulijtihaad aan gaadhin haddii ciddii uu qallidanayey nas inay khilaaftay loo sheegay oo uu fahmay oo arrinkaasi u muuqday inuu yidhahdo naska raaci maaye taqliidkan ku sugnaanaya uma bannaana wma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waxaa waajiba daliilka inuu raaco waxba u tari maayo sheikh hebel ama imaam hebel ama madhab heblaayo ayaan qallidanayaa ee xadiiska nebiga ama naska iyo deliilka haddii loo sheego waajibku wuxuu yahay inuu deliilka raaco cidda khilaaftayna waa inuu ka taga taasna waa ijmaac waatuu imaamu shaafici raximahu llahu yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunnatu can rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen ijmac buu ku soo naqlinaya shaafici qofka xadiis nebi u caddaado oo masalo ku sugan ya hadal ruux kale bini aadam kale hadalkii inuu u khilaafaa xadiiskaas inaanay u bannaanayn ee waajib waxa ah inuu xadiiska raaco ayaa ku waajiba waana sida nusuusta ay sheegayaan bale waciid iyo gooddaa ku soo arooray falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim lama kala farqin hadduu caalim ama imaam uu qallidanaayo uu u khilaafay amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam waciidka cumuumkiisu ku jiraa oo uu soo geliya laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih wa caam wma kana limu'mini walaa mu'minatin ida qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waa caam marka ruuxii daliilku u caddaado oo u muuqdo inuu sidaa daliilku yahay walow midaan cilmi lahaynba ha noqdee sida marka waxa weye deliilku yahay ee u caddaatay waa inuu deliilka raacaa hadal ruux kalena waa inaanu u khilaafin sidaas yadaa wey bale culammadu waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu markaa yidhaahdo iyadoo masalada daliilkii u caddaatay iyo nusuustii inay khilaafsan tahay qowlkani iyadoo saasi u caddaatay uu iska raaco markaysaa markaa sheikh hebel iyo caalim hebel naskii iyo adiladiina khilaafo isagoo wuxuu ku daafacayaa inay jirin mooyaane hebel baa khilaafay waxay soo gelaysaa bay culammadu yidhaahdeen yani aayaddu ilaahay yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam taasay shabah ku leedahay oo nasiib ku yeelanaysa almufti wlmustafti halkanna waxaa lagaga hadlayaa oo lagu baxsinayaa yani muftiga ka fatwoonaya iyo ka fatwo weydiinaya maxaa mid walba lagu tacriifinaya almufti ismu faacilin min aliftaa erayga almufti waa ismu faacil iftaa laga keenay aftaa yuftii fa huwa muftin qaala fi lqaamuusi fayrus abadi waxa uu ku yidhi qaamuuska aftaahu fi lamri arrinku uga fatwooday abaanahu lahu waa u caddeey walfutya fa'da la godo walfutwa fa'da la godo wa tuftaxu waana la kordhigaa fatwaana waa la yidhaahdaa ta la kordhigaye kordhigu ku bannaan yahay waxa weeye waa futwa futwa iyo fatwa laakiin inta hore oo futya ah labada weji kuma bannaanee godaal keliya weeyi godaal keliya iyadu weeyaan laakiin wa tuftaxudu waxay u dhacaysaa yani futwa iyo fatwa baa labaduba bannaan yihiin maa aftaa bihi alfaqiih waa wuxuu faqiihu ku fatwoodo ee caddeeyo ee xukuma ayaa la yidhaahdaa futya ama futwa ama fatwa intaha hadalkii majdi saaxibu alqaamuus intii looga dan lahaa in laga soo naqliyaa intaasay ku dhammaatay waalmufti erayga almufti yuطlaqu cala almukhbiri biاlxaqi waxaa lagu iطlaaqaayoo lagu magacaabaa kii ka warramay xaq cala almukhbiri biاlxaqi waxaa lagu iطlaaqaa cala almukhbiri kii ku warramay bilxaqi xaq ku warramay oo xaq buu sheegay oo caddeeyey calaa gayri jihati alilzaami bih si aanu laaziminaynin oo aanu qofkii ilaaba ilaa ku laasiminayn oo isagu aanu ku fulinaynin ayuu xaqii u sheegay oo u caddeeyey wa yuطlaqu waa la magacaabaa ay huwa muftiga cinda alusuuliyiina culammada usuuliyiinta agtooda cala almujtahidi caalimka mujtahidkaa baa lagu iطlaaqaa wa huwa albaadilu waa kii bixiyey wuscahu karaankiisa iyo awooddiisa wuxuu ku bixiyey fi اnnadari fi اladila eegista uu adilada eegaayo ee ka fekeraayo liyaxsula cala alcilmi aw idanni bixukmin sharciyin suu u helo ogaal xukum sharciya uu ogaanayo ama male danni haaliba u malaynayo xukun sharciya wlmustaftii mustaftigu ismu faacilin min alistiftaa waa ismu faacil istiftaa laga soo dhambalay masderka istiftaa ayaa laga soo qaatay ama laga soo dhambalay wa huwa markaa muftigu wa huwa e, mustaftigu luqatan luqada gudaheeda aalibulfatwa waa kii fatwada doonayay weyi wa fi lisطilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa man talaba alxukma asharciya waa kii doonay xukunka sharciga ah min almujtahidi caalim mujtahida ka doonay fa yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya alcaamiyu kii caamiga ahaa ee jaahilka ahaa waalmutacallimu iyo kii cilmiga baranayey aladii kaasoo lam yabluq aan gaadhin darajata alijtihaad darajadii ijtihaadka aan gaadhin fasalkani wuxuu ku saabsan yahay muftiga iyo mustaftigu ku saabsan yahay marka muftigu waa kii mas'alo caddaynayey ayaa waxaa la yidhaahdaa mufti luqa ahaan waxaa lagu iطlaaqaa waa mid kasta oo wax caddeeya aftuunii fii amrii maa kuntu qaaطicatan amran aftuunii iiga jawaabo wey oo bimacnaa ra'yigiinna ii caddeey xukum sharciyana markaa ugamay jeedine macnihii lugawiga ah buu markaa ku yimid fastaftihim marka la yidhi waxaa looga jeedaa yaga markaa su'aal inay caddeeyaan sida iyaga la tahay marka almuhim macnaha loo yaqaano yani usuuliyiinta iyo fuqahada agtooda mufti waxaa la yidhaahdaa almukhbiru bilxaqi calaa hayri jihati alilzaami bih ama calaa gayri wajhi alilzaami bih waxaa lagu magacaabaa cala almukhbiri bilxaqi kii xaqa ka warramay xaq buu ku warramay oo sheegay oo caddeeyey si aanu laaziminayn oo fulinaynin ayuu uga warramay waxaa kala jira yidhahdeen culammadu alqaadi iyo almufti labada mid waliba xukum sharciyuu ka warramaya laakiin waxay ku kala duwan yihiin qaadiguna wuu fulinayaa oo waa qaadsiinayaa arrinkii markuu arrinkii xukumo ou yidhaahdo waa sidaas wuu ku fulinaya laakiin muftigu isagu fulin ma leh masaladii arrinka waa u sheegayaa siday tahay xukunku qofku inuu qaatiya inaan u qaadan isagay u taallaa bes marka furuuqda u dhaxaysay ka mid tahay qaadiga iyo muftiga midna waxa weeye ilzaam inuu weheliyo arrinkii la qaadsiinayo oo lagu fulinaayo oo waa qaadiga midna ilzaam ma weheliyo bes xukunkii unbuu caddaynaya sheegaya waa muftiga marka wejhulilzaam ayuu midna u sheegaya midna u sheegi maayo waxay kaloo ku kala duwan yihiin midna cumuum buu leeyahay midna cumuum ma leh midna cumuum buu yeelan karaa oo muftigu wax caamu ka fatwoon karaa laakiin qaadigu wax khaasa buu isagu xukumaa qadaagu wuxuu u yaallaa tanaasucu wuxuu ku sugan yahay oo yani cid khaasa si makhsuusu waxaan markaysa markaa u xukumaya laakiin fatwada ka caamsan xagga cumuumka oo isagu wuxuu markaa odhanayaa mas'aladaasi waa sidaas meeshay doonta baa ku sugnaato laakiin mutakhasimaynka ishaya qaadiga markay isula yimaadaan si caama arrinkii ugama warramine dhacdadan buu markaysagaa eegaya bayinaadka dhegaysanaya yani dabeedna markaasuu xukun ka gaadhay markaa makhsuus buu isagu noqonaya tan kalena cumuum ayay yeelata usuuliyiinta agtooda mufti waxaa la yidhaahdaa caalimkii mujtahidka ahaa ayuu muftigu ku dhacaya oo ikhtiyaaran cidda u fatwoonaysaa waxay noqonaysaa waa caalim markaa mujtahida laakiin idiraaran cidaan darajatulijtihaad gaadhin waa dhici kartaa inay marka isaga waxba fatwooto oo fatwada culammada isaga ay soo naqliso iyo sida ahlucilmigu marka ay mas'alada ka yidhahdeen mustaftiyaa la yidhahdaa mustaftina waa ismu faacil oo istiftaa laga keenay waa fatwo alab marka mustaftigu fatwuu dalbayaa in mas'alo loo caddeeyo oo loo bayaamiyo huwa man طalba alxukma الsharciya isilaax ahaan min almujtahidi fayadkhulu fiihi alcaamiyu wاlmutacalimu aladi lam yablغ darajaة اlijtihaad man warada aliftaau musnada ilayhi fi اlkitaabi wالsunnati kii uu soo arooray iftaagu xaal loo tiiriyey uu ku soo arooray fi lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada gudahooda ayaa halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya oo manta la yidhaha waa mawsuul ama la yidhahdo mantu waa istifhaamiyo oo la yidhahdo man warada aliftaa'u musnadan ilayhi fi lkitaabi wasunna yuu ku soo arooray iftaagu ee xaal loo nisbaynaayo kitaabka iyo sunnada gudaheeda yuu ugu soo arooray warada aliftaa'u fi lkitaabi alcaziizi musnadan ila rabbi kama fii qowlihi tacaala qul illaahu yuftiikum fiihinna waa soo arooray iftaagu fi lkitaabi alcaziizi kitaabka casiiskaa qur'aankaa loo jeedaa musnadan ila rabbi xaal loo tiirinaayo ilaahay kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan hadalkiisu allah uu yidhi qul illaahu yuftiikum fiihinna waxaad tidhaahdaa allah ayaa idinka fatwoonayo o idinka jawaabaya marka allah wuxuu isku sifeeyey iftaa inuu fatwoodo ayuu isku sifeeyey marka allah waa loo tiiriyey iftaaga wa ila alqur'aani qur'aanka xaal loo tiiriyeyna wuu ku soo arooray kitaabka kama fii qowli wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi kii laydinku akhrinayo korkiinna kitaabka gudihiisa laydinku akhrinayana ay yuftiikum wuu idin fatwoonaya waa idin caddaynaya marka qur'aanka laftiisu inuu fatwoonaayo oo iftaa yani xukun bayaaminayo ayaa aayaddu sheegaysa wa warada fi sunnati almuطaharati musnadan ila annaasi waa soo arooray iftaagu sunnada yani la daahiriyey oo bimacnaa dacfiga iyo kadibka iyo markaysaga waxyaalaha la midkaa laga nadiifiyey waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiista nebiga saabitada ah uu ku soo arooray iftaagu musnadan ila annaasi xaal loo tiirinaayo dadka oo la tilmaamayo dadku inay fatwoodaan kamaa fii qowlihi sala allahu aleyh wasalam sida ku sugan hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waliثmu maa xaaka fi الnafsi wataradada fi الsadri waliثmu dembigu maa xaaka waa wixii ku noqnoqda fi nafsi nafta ku noqnoqda wataradada fi الsadri laabtana ku noqnoqda bimacnaa ruuxu uu ka shakiyo o isku qabto wain aftaaka الnaasu waaftawka dadku haba kuu fatwoodaan wa aftawka ha kuu fatwoodaani yani wixii laabtu ku xasili weydo ee niyaddu ku degi weydo yacni markaa waa in laga fogaadaa oo dembi ayuu u dhow yahay marka waa in aftaaka annaasu iftaaga waxaa loo tiiriyey dadka waayo aftaa faacilkeedu annaasu bay noqonaysa wa aftawkana damiirka waawgu wuxuu u noqonayaa dadka dadku ha kuu fatwoodaanoo ha kuu fatwoodaani yacni wixii laabtu ku xasili weydo waa in laga tagaa oo yacni markaa laga fogaadaa dembi inay noqotaa dhici karte waxay mashaayikhdu inoo tilmaamayaan erayga iftaa mar waxaa loo tiiriyaa oo qur'aanka gudihiisa loogu tiiriyey ilaahay laba mawdicoo qur-aanka ka midana waa ku soo aroortay aayadda qul illaahu yuftiikum fiihin iyo allahu yuftiikum fi lkalaala marka labada aayadoo suuratu nisaa ku jira labadaba waa ku soo aroortay iyadoo allah loo tiirinayo qur'aanka iyadoo loo tiirinayana waxay ku soo aroortay aayadda nisaa qul illaahu yuftikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi marka qur'aankiina waa loo isnaadiyey waa loo tiiriyey taasi waxay caddaynaysaa sharafta uu iftaagu leeyahay maadaama ilaahay isu tiiriyey iftaagii oo isku sifeeyey hada sharafun liliftaa iftaagu inuu sharaf leeyaho maqaamkiisu koreeyo ou yahay shay sharaf badan baa laga qaadanaya waxaa kaloo sunnada nebiga eh, ku soo arooray sala allahu aleyh wasalam iftaaga iyadoo dadka loo tiirinayo wa in aftaaka annaasu wa aftawka haddaba sharaf wuxuu leeyahay marka de waxa weeye cilmi lagu fatwoonaayo laakiin haddii jahli lagu fatwoodo iyo aqoon darro dee sharaf markaa ma ahee waxay noqonaysaa shay xun bay noqonaysaa xadiis waxaa nebiga kaga soo arooray sala allahu aleyh wasalam man uftiya bigayri sabatin kaana ismuhu calaa man aftaa xadiiskaana culammada muxadisiinta qaarkood waa saxiixiyeen ama waa quweeyeen xadiiskaasi wuxuu sheegayaa ruuxii hubsasho la'aan iyo cilmi la'aan loogu fatwoodee jahli loogu fatwoodo dembigiisu wuxuu saaran yahay cidda u fatwootay oo jahliga iyo aqoon darrada ugu fatwootay kan loo fatwooday laftiisu hadduu garanaayo waxaa loogu fatwooday inaynay sax ahayn inuu qaatoo raacaa uma bannaana oo fatwada waa lay fatwooday oo aniga saasaa laygu jawaabay waxba ku xalaalayn mayso oo ku bannayn mayso inama ana basharu wainakum takhtasimuuna ilay falacala bacdakum an yakuna alxana bixujatii min bacd faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayئa falaa ya'khudhu fainama aqطacu lahu qiطcata min annar qadaagu ku soo arooray laakiin fatwaduna shabah bay ku leedahay haddii qadaagii uu nebigu xukumaayey aynay xalaalaynaynin daahiran inuu nebigu si xukumo baatin ahaan ruuxii aynay u xalaalaynayn haddaynay markaa ay tahay xaqiiqadu sidaas aynay ahayn dee fatwaduna u bannayn mayso fatwaduna inaynay u bannaynayn waa cala sabiili awlaa dadka qaarkood iyagoo garanaya waxa loo fatwooday inay tahay waxaan sax ahayn ay waxay aniga maxaa iga saaran waa lay fatwooday ah. fii qaraarati nafsina wuxuu ku qanacsan yahay waxaa loo fatwooday inay sax ahayn wuxuu isleeyahay marba haddii adiga markaa cid cilmigii kuu fatwootay waxba kaama saara dee taasi sax maa man yastafti lmuqallidu muqallidku yuu fatwo weydiinayaa cid kasta miyuu iska weydiinayaa mise yacni cidda uu weydiinayaa shuruud bay leedahay almustaftii yastaftii man galaba calaa dannihi annahu ahlun lilfatwa ka fatwada dalbaya wuxuu fatwo weydiinayaa man galaba calaa dannihi kuu ku qaalib noqday malihiisa annahu ahlun lilfatwa inuu fatwada ehel u yahay oo maluhu ugu qaalib noqday bimaa yaraahu aragga uu arkaayo daraaddeed oo min intisaabihi lilfutya istaagitaankiisa uu u taagan yahay ah lilfutya fatwada uu u taagan yahay iyo inuu masaa'isha sharcigaa dadka uga jawaabo waixtiraami annaasi lahu iyo qadarinta dadku ay qadarinayaaneee xushmaynayaan ee uu arkaayo ayaa malihiisu haalib ugu noqonayaa inuu fatwada ehel u yahay wa akhdihim canhu iyo qaadashada ay ka qaadanayaan cilmiga iyo fatwada aw bikhabari cadlin canhu ama mid cadliyo lagu kalsoon yahay warkiis ayuu markaa malihiisii haalib ugu noqonayaa inuu fatwada ehel yahay fatwada marka cidda la weydiinaya ma noqonayso cid walba waa inuu markaa shuruuddii fatwada waa inuu leeyahy awalan waa inuu muslim yahay gaal masaa'isha sharciga in la weydiiyo oo laga qaataa ma bannaana haaniyan waa inuu cilmi leeyihi waa u soo noqonaynaa cilmiga waa inuu yahay mukallaf waa inuu yahay sabi waa inaanu ahayn yani baaliq caaqila waa inuu yahay cadli waa inuu yahay oo lagu kalsoon yahy oo faasiqa warkiisii in la qaato ma aha مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين ama faasiq la fatwo weydiiyo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu maxalu tabayun buu yaallaa faasiqa warkiisu waa inuu yahay cadli waa inuu saas yahay waa inuu cilmi leeyahay cilmigii waxaa la odhan karaa ruuxu hadduu jaahil yahay muxuu ku garan karaa ruuxan inuu cilmi leeyahay oo fatwada u ehel yahay muxuu ku garan karaa culammadu waxay yidhahdeen wuxuu ku garan karaa dad waxa weeye cuduul ahoo lagu kalsoon yahay oo dee loo filaayo aqoon inay u leeyihiin inay ka warramaan inuu ehel u yahay fatwada khabar cadli taa waa ku ogaan karaa wuxuu kaloo ku ogaan karaa inay tahay mid waxa weeye ay caan tahay nin caalima inuu yahay oo dee cilmigiisu uu markaa waxa weeye tawaaturay ama istifaada ku sugantay wuxuu kaloo ku garan karaa dadkii cilmiga ku alqaan lahaa inay wax ka baranayaan oo isagii waxa weeye hadalkii masaa'ishii ay weydiinayaan oo ra'yigiisii markaysaga ay ku fulayaan oo fatwadii uu taagaya cidda wax weydiinaysa ra'yigiisii ka qaadanaysana cid cilmigii alqaan ku leh ay tahay oo aqoon u leh dadkiina sidaa ku ixtiraamayo ku xushmaynayo ruuxii jaahilkii markaa wuxuu ka garanayaa dee inuu kuwan kale ka cilmi badan yahy wa ila dee waxa weeye waxba kamay dhegaysteen waxna may weydiiyeen mar hadday isagii weydiinayaan oo fatwadiisii ay ku camal falayaan oo ra'yigiisii ay ku fulayaan oo aan lagu lahayn sidaa ma aha wuxuu ruuxii jaahilkii halkaa ka garanayaa inuu yahay ahlun lilfatwa cadaaladdiina sugnaansho waa inay jirtaa marka ashyaada noocaasi waa inay xaasil tahay marka danni haaliba waa inuu ku hayaa inuu ehel fatwadii u yahay haddii taasi aynay jirin inuu fatwo weydiiyaa dee uma bannaana dad badani uma meel dayaan cidday fatwada weydiinayaan yacnii cid walba intay iska weydiiyaan baa laga yaabaa inuu ku camal falo ya kanow wadaad ma tahay inuu iskaga camal falo oo ku socdo ee aanu baadhin aanu hubsan laakiin wixii adduunyada iyo ku saabsan dhakhtarnimada iyo yada waa loo meeldayaya ya waa talow yani yaa markaysaga yani yaqaana yani nooca yaa ku takhasusay yaa u aqoon leh xanuunka noocaasa yaa loola tegaya dhakhtarradii waxaa la baadhayaa markaysagaa midba ku takhasus u leeyahay uga aqoon badan yahay ayaa la raadinaya wakadaa adduunyadina waa la mid haddii la yahay kani waa injineer oo guryaha markaysaga waa dhisi karaa dabaqyada waa isi saari karaa la yskama qaadanayo waxaa la odhanayaa markaysaga waa la hubsanaya muxuu dhisay aqoon muxuu leeyihi ya wuxuu dhisay maxaa ka mid a ah? ashyaada markaysaga waxaa laga yaabaa in la hubsado laakiin wixii diinta ku saabsan waxay yani ku socotaa inaan marka waxa weeye waxba la hubsan yani sida marka adduunyadii loogu meeldayeeyo yani diintii looguma meeldayeyo dad badani marka waxa weeye waa in la hubsadaa cidda marka fatwada laga qaadanayo waa in la hubsadaa ida tacadada almuftuuna faayahum yastafti lmuqallidu ka gaadhsiin karaa waay insha allah haddaa berrinu khatibi doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk